أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له المنهج أونلاين إذا إيدي سوقد بيان محاضرة دان إيمها بدن أو كساب سنة qur'aankuna waa kalaamullaah hadday tahay barashada la baranayo hadday tahay barista la baraayo hadday tahay akhrinta la akhrinaayo hadday tahay tadabburka macaanidiisa loo fiirsanayo lagu tadabburayo hadday tahay tafsiirkiisa in la baranayo dadkana la barayo يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilatu shaykh cabdikariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala alxamdu lilah rabi alcaalamiin wsal allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira mawduucu kollay sida aynu maqlayno waxa uu ku saabsan yahay qur'aanka waxaana loo guntay mucallimiinta qur'aanka ha yeeshee lxuduur ma ahoo cid kale inay soo xadirto looma diidin cid kale dhegaystayaal waa noqon kartaa waa ka faa'idaysan kartaa laakiin asaalatan cidda loo guntaa waxay yihiin macallimiinta ay yihiin qur'aankuna waa kalaamullaah waa hadalkii ilaahay maadaama qur'aanku uu yahay hadalkii ilaahay asalna uu yahay cilmi oo dhan oo cilmiga shareecadu dhammaan asalkiisa uu qur'aanka isugu ururaayo sunnaduna ay soo raacdo ay isaga fasirayso bayaaminayso in dadaal fara badan la saaro aad iyo aad loogu dadaalo qur'aanka waa arrin muhim ah hadday tahay barashada la baranayo hadday tahay barista la baraayo hadday tahay akhrinta la akhrinaayo hadday tahay tadabburka macaanidiisa loo fiirsanayo lagu tadabburayo hadday tahay tafsiirkiisa in la baranayo dadkana la barayo kullu daalika waxay ku wareegayaan qur qur'aankii bay ku wareegayaan qur-aanka barashada la baranayana fadli badan baa ku sugan iyo barista dadka la baraayo sida xadiidka bukhaariguba uu sheegaayo inuu nebigu yidhi sala allahu aley wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaa idinku khayr badan kii qur'aanka barta dadkana bara xadiisku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood barasho qur'aankii la barto iyo baris qur'aankii la baro mid walibana wuxuu u qaybsamayaa laba qaybood oo barashadii la baranaya waxay u qaybsamaysaa tilaawadiisa iyo akhrintiisa in la barto iyo macaanidiisa iyo tafsiirkiisa in la barto waa laba qaybood baristii dadka la barayana waxay u qaybsamaysaa in qiraa'adiisa dadka la baro iyo sida loo akhrinayo iyo in macnihiisa iyo tafsiirkiisa dadka la baro marka culammadu waxay yidhaahdaan labada noocba waa ku jiraan darajada kaamilkaa waxaa yeelanaya cidda qur'aanka qiraa'adiisa iyo macnihiisa iyo tafsiirkiisa bartaa labadabana dadka bara laakiin haddii qayb ka mida lala yimaado oo qaybta kale aan lala imaan waxay noqonaysaa in nasiib khayriyada lagu yeelanaayo oo dheef iyo nasiib lagu yeelanayo laakiin aan la wada helayn weliba alcallaamatu bnulqayim kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada wuxuu ku yidhaahdaa macaanida qur-aanka in la barto dadkana la baro ayaa labada sii muhiimsan tan kalena wasiilay noqonaysaa taasina haayay noqonaysaa buu yidhahdaa oo in qiraa'adiisa la barto iyo xuruuftiisa dadkana la baraa waa min baabi alwasaa'il macaanidiisa in la barto dadkana la baraana waa min baabi alghaayaat maqaasida qur'aanka loo soo dejiyena waxaa ka mid a ah in lagu tadabburo kitaabuna anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulul albaab wuxuu inoo sheegay ilaahay qur'aanka waxa loo soo dejiyey inay tahay in lagu tadabburo oo loo fiirsado altadabbur waa maxay waa tafacul min addubur waa tafacul dubur laga keenay oo waxaa looga jeedaa alfaadan iyo xuruuftan macaanida ka dambaysa in loo fiirsado oo in lala soo baxo oo la gaadho lagu dadaalo marka qur-aankii waa in la bartaa lafdan wa macnan waana in la ysku dayaa dadka in la baro lafdan wa macnan weliba barista dadka la baraayo qiraa'ada qur'aanka eh, waxay u baahan tahay macallimiinta laftoodu inay iska dhisaan oo qiraa'adoodu ay noqoto qiraa'a toosan oo qiraa'a saxan ay noqoto haddii qiraa'adii aanu macallimku saxan oo isaga laftiisa wax ka qaldan yihiin dee waxaa dhici karta in qaladkii cid kalena sidaa ugu laqimo wa hal yastaqiimu dillu waalcuudu acwaju iyuu harku toosnaanaya iyadoo qorigu qalloocan yahay shaygii harka sameeyey isaguu qallooco hadhkii ma toosayo markaa sidaas aawadeed waa in markaa qur'aanka qiraa'o saxan in la akhriyo waa in lagu dadaalaa soomaalidu waa tay odhan jireen wadaanta fayga ka qalloocataa fagaarahay la timaadaa oo xarafka ilmaha ka qaldama dee sidii buu uga qaldan yahi alifka xarafka kaga qalloocdaa ilmaha oo sida loogu laqimayaa ay noqoto si qaldan dee waxay noqonaysaa weligii waa la soconayaa hadduu suuratulbaqara gaadho qaladkiinbuu ugu dhawaaqaya qur'aankana ilaahay wuxuuna amray tartiil warattil ilqur'aana tartiila yacnii qiraa'ada qur'aanka aad akhrinayso wanaaji oo xaraf walba halkiisa ka soo saar sakrun murattal marka la yidhaahdo waa ilkaha marka kala saarsaaran ee feedhfeedhan ee ilig weliba gaarkiisa taagan yahay kaasaa waxaa la yidhaahdaa waa murattal marka waxaa laga tilmaamayaa xuruufta kala caddeeya xaraf walba gaarkiisa u soo saara oo kala muujiya oo waa inay kala soocmaan oo la wanaajiyaa sida markaa loo akhrinayo qiraa'adii hatay culammada qaarkood ay yidhaahdeen tartiilka waxaa loo jeedaa in la tajwiidiyo oo bimacnaa qiraa'o wanaagsan la akhriyo tajwiid waa wanaajin waa in xarafka la siiyo ictaa'u alxarfi xaqahu wa mustaxaqahu wuxuu xaqa u leeyahay iyo wuxuu istixqaaqayo yacnii mid walba makhrajkiisa laga soo saaro sifaadkiisa la siiyo xarafka kale laga soco oo xuruufta isku makhrajka a ah la kala sooco la kala bayaamiyo la kala garto wuxuu akhrinayo yacni waxa ay tahay la kala garto masiin buu akhrinayaa masaab Ah, mahmahyada soomaaliyeed waxaa ka mida ah inay yidhaahdaan siin iyo saad waa la kala soocaa mahmahmah marka waxa weeye inaan isu si loogu dhawaaqin oo la kala bayaamiyo ou kala caddaado shaygaad akhrinaysaa ma siinbaa ma saadbaa ma fa'baa ma za'baa yacni xuruftu waa inay kala caddaataa ma taaba ma daaba ma daalba yacni waa inay kala caddaataa waxa la akhrinayo oo noqon wax isku dheehgelaya ayna noqon waliba innagu waxaynu nahay dad cajam ah oo afkeennu uu yahay acjami saas aawoodee xuruufo badan oo luqada carbeed ku jira afkeenna kuma jiraan afkeennu za ma leh oo tha' ma leh oo saad ma leh oo taa ma leh oo daa ma leh oo daal ma leh oo qayn ma leh yacnii intaa midnaba ma laha saas aawadeed in markaa bikulfa lagu soo saaro oo lagu dadaalo sidii loo gaadhi lahaa loo dhadhowayn lahaa saddidu waqaaribu kolay ruuxa marka dee carabiga ahee lahjadiisa iyo naqmadiisu ay carabi tahay siduu u soo saarayo dadka cajamta waxaa dhici kartaa marar badan inay u soo saarin haddii bii'a carbeeda aynay ku korin laakiin maxaa la rabaa cala in la dhodhoweeyaa la rabaa sadidu waqaaribu sidii la rabay marka lala iman kari waayo cala aqali in la dhodhoweeyaa waa wax dhan oo lagu dadaalo sidii loo dhadhowayn lahaa taas yadaa marka aad iyo aad loogu dadaalo waxaa jira beledada qaarkood ama gobollada qaarkood oo soomaalidaba ka mid ah in xuruufaha qaarkood siyaalo qaldan loogu dhawaaqo oo gobol kastaba waxaa laga yaabaa inay xuruufta qaar qaldaan masalan sidaan maqlay soomaalida qaarkood xuruufta markay u laqimayaan carruurta oo la baraayo daadkoo kale laad baa meelaha qaarkood loogu baraa markaasaa lagu odhanayaa laad xarafka waxaa loogu dhawaaqay inuu laad yahay cujmada ayaa keensanaysa kutubu tajwiid qaarkood waxay qoraan inay cajamtu daadka u akhriyaan laam u akhriyaan waana arki jiray dadka qaarkood oo yidhahda walalaalliin ama qaarkood bishmahoo kale ay soo godaan ay yidhahdaan walalaaliin yacni bishinta intuu soo qalloociyo oo foolasha saa u soo saaro oo hoos ugu soo celiyo ayuu wuxuu akhrinaya walalaaliin ayuu akhrinaya dee daadkii wax u dhowaa ma akhrin meelaha qaarkood soomaalida qaar waxay akhriyaan inay daada ay akhriyaan dha waxaad la kulmaysaa baa la yidhi iyadoo imaam masjid tujinaya ayaad meelaha qaarkood la kulmaysaa oo akhrinaya siraadha aladiina wadaad baa igu yidhi mid baan u tegey masjid tujinaya oo siraadha aladiina akhrinaya markaasaan ku idhi siraadha maaha ee ta akhri ta mayu saasaa macallinkaygi ugu baray buui macallinkaygii sidaas ayuu igu baray sida macallinkaygu ugu barayna ka tegi maayo siraada aladiina laygu baraa markaa daa waxay akhrinayaan dadka qaarkood dha ay akhrinayaan laamka hadda loo bedelayo daadka acjamta lagu sheegay dee soomaalida aad bay ugu badantay aad iyo aad bay ugu badantay xataa xuruufaha daadka ah marka kelmada lagu dhawaaqayo daad ku jiro waxay u bedelaan badiba laam bay u bedelaan raadi haddaad markaa arraadi raalli bay odhanayaan raalli ahow waa daadkii baa laga dhigay laam laga dhigay qade alqadaa waa qalle laam baa laga dhigay qalla la leeyihi did waa lid hebel lidduu igu yahay yacanii didun markaa lii marka leeyahay ama didun calaya waxay leeyihin lid buu igu yahay lid ya dur addurru waxay ku leeyihin lur qaadi xaggeenna waxaynu idhaahnaa innagu daal baynu ka dhignaa laakiin koonfurta meelaha qaarkood waxaa la yidhaahdaa qaalli waxaynu isula tegaynaa qaalliga ah. qaadiga odhan maayaan qaalligay odhanayaan qaacidadii bay ku socdaan doodka in laam loo bedelo qaalligaynu isula tegaynaa qaalliga qaalligayna kala saaraya waa qaadigii marka xurufo badan oo makhaarijtoodu aan siday ahayd loo soo saarin baa jira waxa inaga xaggeenna shaa'ica waxaa ka mid ah in jiimkaoo kale neefta la sii daayo oo wax shiinna shabah ku leh oo shiin iyo jiim u dhaxeeya in lagu dhawaaqo oo layahaa jiim yaa waana arrin shaa'ic oo qadiim ah arrin qadiima wey wadaad kitaab taariikha qoray oo qarnigii siddeedaad noolaa oo dadka markaa waxa geeskan afrika dega ka warramayey jaadka laftiisana markaa soo qaaday oo ku sheegay kitaabkiisa ayaa wuxuu odhanayaa waxay cunaan geed markaa la yidhaahdo jaad la yidhahdo jaad waxay akhriyaan buu yidhi waxay yidhahdaan jaad wax jiimka iyo shiinka udhexeeya waasaynu idhaahno qarnigii siddeedaad buu warkaa sheegaya ka warran alqarnu ahaamin ayuu saa sheegaya marka xuruufaha in la saxdo oo qur'aanka tilaawadiisa la saxo oo lagu dadaalo sixitaanka la saxayo waa arrin aad iyo aad u muhima ah. ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu ilaahay wuxuu jecel yahay hadduu midkiin camal sameeyo camalka inuu itqaaniyo oo sugo oo uu ku fara yaraysto saasuu ilahay u jecel yahay sheekh albaani xadiiskaa waa taxsiiniyey marka camalka waa in itqaan lagula yimaadaa oo la sugaa oo barista dadka qur'aanka la barayo waa in la yska xil saaraa waa muhima cadiima waa in arrinkaa la yska xil saaraa lagu dadaalaa waa inay noqon mid markaa la gacan bidixeeyo haddii waxa weeye ruuxu aanu taa iska xil saarin aanu laxnigii ka sixin oo qur'aan saxan haddaanu barin oo aanu iska xil saarin arrinkaasoo kula dadaalin waxaa laga yaabaa xataa raatibka uu qaadanayo in wax soo galaan waayo dee wuxuu ku qaadanayaa muqaabil haddii waxa weeye qur-aankii isagoo ilmihiina laxrinaya oo jajabinaya dee la yidhahdo qur-aankii waa la bara oo dabeedna uu ka dhigaayo mid jaban iyo mid jiisa oo xuruuftii uu jajabinayo oo xarakadii uu qaldayo oo shadadkii aanu ilaalinay oo madkii waajibka ahaa aanu ilaalinay oo meel waxa weeye xaraf aanu lahayn aanu uu gelinaayo kullu daalika aan laga saxaynin dee waxaa dhici karta in lagu dembaabo marka dembiga ha layska jiro aad ha loogu dadaalo ha layska xil saaro waxyaalaha aad looga saxayo carruurta ee aad lagula dadaalayo waxaa ka mid ah xuruufta aynu sheegnay in lagula dadaalo in loo saxo oo yacni aan lagu cafin waa kari waayey bes waa inaan lagu daynin waa in lagu celceliyaa celcelinta badanee lagu celcelinayaa waxaa dhici karta in marka dambe wax ka saxdo way soo dhawayso marka waa inta aad lagula dadaalaa mar iyo laba iyo saddex iyo afartoonna waa inaan markaa lagu daynin waa in lagu celceliyaa maa takarara taqarar waxay noqnoqdaa waa sugnaadaan marka waa in celcelinta lagu celcelinayo loo joogteeyaa horaan ugu sheegay waa inaan la odhanoo dabeedna la iska dhaafin ee lagula dadaalaa waa in lagula dadaalaa xuruuf markaa qalada ah inayna soo gelin oo dee wakhtiyada qaarkood waxaa dhici karta xarafyo qaladii meelaha qaar inay galaan oo haddii dammadii la jiido dee waw waa imanayaa haddii kasradii la jiidana yaabaa ka dhalanaysa haddii fatxadii la jiido alif baa ka dhalanaysa markaa meeshii la doono la yskama jiidi karo meeshii la doono layskama jiidi karo xaraf kastaad jiiddo xaraf baa soo dhex gelaya adaanuba qasdin baabu imanaya marka waa in la yska ilaaliyaa wahum haddaad jiiddo wahum aad tidhaahdo dee wow baa soo galay qalad baa tidhi haddaad waxa weeye yacni bihim aad markaa jiiddo markaa kasrada yaabaa ka dhalanaysa wahaakada waa in aad iyo aad laysaga jaraa oo muduud meel aynay ku jirin waa inaan la gelin waxyaalaha markaa qaladyada ee dhacana waxaa ka mid ah in waxa weeye xuruufaha qaarkood dadka qaar ay jiidaan ama meel jiidan marka waxa weeye la gaabiyo oo aan la jiidin sida waxa weeye sila yacni wakhtiyada qaarkood dadka qaar laga yaabo inaynay jiiditaankii samayn oo lahu iyo bihi yacni iyagoo waslinaya laga yaabo markaa inaynay jiidin jiidistana qadarkeedii in la dhaafiya maaha madadka waa in la yska jiraa oo mid waajiba aan laga tegin adoo jaa akhrinaya dee inaad waxa weeye aad madkii gaabiso oo qadarkii ka gaabisaa dee waxay noqonaysaa mid halad ah maddu lwaajib almuttasil weeye marka dee waa inaan laga tegin meelaan mad lahayn waa inaan mad la gelin dadka qaar meelahay madadka geliyaan waxaa ka mid ah inay waxa weeye eh, maddulcaradi sukuun oo kale markay maqleen ama ay arkeen in waxa weeye la jiidi karo oo ay jaa-is tahay in lix xarako ama afar xaraka in laga dhigaa inay markaa bannaan tahay yafcaluun tafcaluun yacmaluun ayaa waxaa laga yaabaa dadka qaar inay qiyaastaan taas oo kale waad maqlaysaa qaar markaa waxa weeye oo akhrinaya iyagoo qiraa'adoodu haddana fiican tahay tawaabaa ay jiidayaan oo ama waxay jiidayaan ba'da horteed markaasuu odhanayaa tawaabaa ama wuxuu jiidayaa ta dambuu jiidayaa oo tawaaba buu abu odhanayaa tawaabaa waa sii jiidayaa yacni mawdicaasina mawdic jiiditaan ma aha oo sukuun caridi meeshan ma taallo oo lama mid aha yafcaluun lama mid aha intaad jiidi kartay markaasoo kale ma jiidi kartid intaad jiidi kartay markaasoo kale ma jiidi kartid waxay noqonaysaa waxa weeye dee alif inaad akhrido oo tawaaba ka badan intaa ma samayn kartid fatxada marka waxa weeye dee inaad marka aad waxa weeye markaa qadarkii aad waddo unbaad samaynaysaa laakiin tawaaba inaad tidhaahdo waxa weeye waa halad yacnii qaybtii muduudda marka isagaa sax kuma aha waxyaalaha marka u baahan aad iyo aad in loo saxo waxaa ka mid ah shadadka dad fara badani shuduudda way tasaahulaan oo xaraf shadan baa laga yaabaa shadkii inaanay shadin ama xaraf aan shadnayn baa laga yaabaa inay shadaan ilaa ay dhacdo marka waxay faatixadii inay taasi gasho oo meel shad lahayd shadkii laga tago oo iyaaka la yska yidhaahdo iyaaka aan la odhanoo ya'da aan la shadin ama waxa weeye saadka marka aan la shadin haddii waxa weeye maanta lagu weydiiyo lagu yidhahda faatixadu imise shad bay leedahay e waxaa laga yaabaa dhallinyaro badan inay garan soo maha kam shaddatan lilfaatixa imise shad bay leedahay shadadka caynkaasa tirsigeeda waxba in la tiriyo oo ruuxu ku jawaabi karo markaa intaasoo shad bay leedahay ama afar iyo toban shad bay leedahay waxba laazim ma aha laakiin waxaa laazima inaanu midnaba ka tegin oo wada akhriyo ayaa laazima laakiin caddadkooda inuu markaa jumla ahaan u sheegi karo iyadoo kooban oo isku jublaysan dee midi laazima ma aha ee waxaa laazima inuu markaa aanu shadadka shadnaba ka tegin ee shadadka markaa uu ilaaliyo oo shad walba ku dhawaaqo ta kale shadkii waa inaan lagu mubaalaqoon oo siday tahay loo soo saaro haddaynay qunno lahayn xarafka oo xuruufulqunna aanu ka mid ahayn waa inaan wakhti waxba la sii hayn marka la qabte ee bimacnaa la adkeeyo carabka lagu adkeeyo waa in la dhaafaa laakiin in markaa qadar lagu hayo intii markaa xaraf la qunaynayo lagu hayn jiray isagoo xuruufulqunna aan ka mid ahayn de waxa weye waa mid halad ah mid halad ah weeye waxaa ka mida waxyaalaha u baahan markaa yadana in markaa la saxo alwaqfu waalibtidaa bilowga qiraa'ada la bilaabayo meesha laga bilaabayo iyo meesha lagu joojinayo yacnii arrinka ku saabsan alwaqfu walibtidaa' waa cilmi cilmiyada ka mid a ah. culammaduna musannafaad iyo kutub ay ka qoreen oo kutubo badan baa laga alifay mawduucaas oo xataa culammadii mutaqadimiintu kutub ay ka qoreen alwaqfu waalibtidaa ay kaga hadlayaan halkee laga bilaabayaa halkeese la ysku taagayaa halkee lagu joogsanaya yacani kutubo badan baa laga alifay ilaa culammada mucaasiriintu ay wax ka alifeen kuwii horena waxbay ka alifeen kuwii mutaakhiriinta waxbay ka allifeen kuwii qarniyadii dhex waxbay ka alifeen culammada mucaasiriintu waxbay ka allifeen quraada xataa mucaasiriinta maxamuud khaliil xusari raximahullah waxa uu ka leeyahay kitaab buu ka leeyahay waqfiga ibtidaaga ku saabsan ayuu leeyahy marka kutubo kale oo culamo badani ka qoreen baa jira oo ay markaa ka allifeen ilaa culammadii mutaqadimiinta wax ka qoray haddaad iminka soo saarto kitaabka musxafka ah qaybtan dambe ee istilaaxaatu dabdi la yidhaahdo haddii aad soo saarto waxaad ku arkaysaa iyadoo culammadu ay kaga warramayaan nooc walba halkay ka qaateen oo caddiga aayaadka markay sheegayaan dariiqadii kuufiyiintaanu qaadannay bay yidhahdeen lix kun iyo laba boqol iyo lix iyo soddon aayadood inay yihiin yani ikhtilaafaad baa ku jira caddu aayaat oo culammadu aqwaal badan ay ka leeyihiin waxaana laysla oggol yahay qur'aanku bes inuu yahay intaa musxafka ku taalla maa bayna dafatay almusxaf inuu qur'aanku ku kooban yahay qur'aan lumay ma jiro qur'aan ka ziyaada intanoo ka maqan oo suurada ama aayada ah ama kelimaad ah oo ka maqani ma jiro qur'aankii intaasu ku egi waa jiraan bacdulxuruuf inay markaa qiraa'aadku ku kala duwan yihiin oo la odhanayo qiraa'ada qaarkeed wow bay halkaa ku dartay qiraa'ada qaarna wowga waa ka reebtay ama qiraa'aadka qaarkood huway halkaa ku dareen qiraa'aadka qaarkoodna huwa oo damiiru fasliya waa ka reebeen yacni waxa weeye iyo waxyaalo la mid ah halkaas mad bay ku kordhiyeen halkaa mad kumay kordhin dhammaanna waxay ku wareegaysaa arasmu alcuhmaani dhigaalkii saxaabadu ay qoreen ee cusmaan ibnu cafaan uu amray taasaa qur'aanku ku wareegaya marka iyadoo qur'aanku intaa ku kooban yahay ayaa haddana sida loo tirinayo aayaadkii culammadu isku khilaafeen oo xataa ikhtilaaf u galay marka waxaan u jeedaa xagga markay ka hadlayaan waqfigae ibtidaaga kutubtay ka qaateen bay sheegayaan sajadaadka kutubtay ka qaateen bay sheegayan waqfiga ibtidaagka kutubu tafaasiir iyo kutubaha marka waxa weye laga qoray ee qaar ka mid ay tilmaamayaan ayaanu ka qaadanay bay odhanaya kutubu tafaasiir waqfiga ibtidaagu waa arrin muhim ah meeshii la doono qur-aanka laguma joogsan karo calaamaadkan lagu qoray waxay ku dhisan tahay cilmi way jirtaa bacdi calaamaadka ka mida ah in laisku khilaafay mawaadicda qaarkood mawdican miyay tahay mise ma aha oo qala iyo sala alwaqfu wlaa iyo alwaslu wlaa waxaana loogu dhawaaqaa baan filayaa qalaa iyo sala ayaa loogu dhawaaqaa wasligii iyo waqfigii waxaa laga soo qaatay qaaf iyo saad awlaana waxaa laga soo qaatay laa baa laga soo qaatay intii dambaa la soo qaatay dabeedna waxay noqotay sala sallaa ma aho mashidna silaana ma aha waa salaa iyo qalaa marka alwaqfu awlaa marka la leeyahay cilmay ku dhisantaha alwaslu awlaa marka la leeyahayna waa saasi leeg marka waa in calaamaadkaas marka miimka la qoraayo oo waqfi laazima ah iyo marka waxa weeye laada la qorayo oo leeyahay la iskuma taagi karo haddii mawdica aayada aynay ahayn hadday aayad tahay sunnadu waxay tahay aayadoo dhan in la isku taagi karo waa sunna mutabaca waa sunnatu rasuul sala allahu aleyh wasalam kaana yuqaticu lqur'aana aayatan aaya saas aawadeed aayad kasta waa la isku taagi karaa waa mashruuco waa sunna in la isku taago macnuhu ha isku xidhnaado ama yaanu isku xidhnaan laakiin mawaadicda aan aayaadka ahayn waxaa la milicsanayaa macnaha ayaa la milicsanaya oo intii isku xidhan waa la israacinaya haddii waqfi idiraari yimaado waa in dib loo noqdaa mawdica marka la isku taago dabadeed oo inta macnaha ku xidhan lagu xidhaa e aan halkaa laga qaadin ardayga marka qur'aanka la barayana waa in markaa lagu kaantaroolaa meesha uu isku taagayo iyo meesha uu ka bilaabayo ardayga isagoo qur'aankii qaybay haddii waqfiyadii ka qaldan yihiin ee hadhow waxay noqonaysaa inuu marka waxa weeye fashilmayo maxaad meeshan isugu taagtay ma garanayo waayo macallinkii baan ku tababarin alwaqfu walibtidaa baanu ku tababarin waa in waqfiga iyo ibtidaaga macallimiintu ku tababartaa meesha la ysku taagayo meesha laga bilaabayo waxyaalaha aadka uga caawinayana waxaa ka mid ah in markaa lagu booriyo quraada inay dhegaystaan quraada yacni mujawidiinta ah inay dhegaystaan waa in markaa lagu tababaraa ciddii taraawix tujisay ee markaa qur-aan laga duubay oo dhan dhegaysta waa inaan lagu odhan ee waxa weeye ragga markaa mujawidiinta ah ee ahlu tajwiidka ah ee markaa qiraa'adka yaqaana ee dee a'immada baabkaa ku ah waa in marka la yidhaaho dhegaysta sida maxmuud khaliil xusari iyo miinshaawi iyo ragga markaa la midka ah waa in la yidhahdaa markaa waxaa dhegaysta laakiin inanku marka waxae naqmadiisu ku cajabisaba inuu iska dhagaysto waa inaan marka waxa weeye yacni markaa lagu boorin walla waxaa dhacda qaarkood inay qur'aanka ka akhrinayaan sanka ka akhrinayaan oo qur'aankiibuu markaa waxayn yani meel aan qunno ahayn muduuddiibuu qunno akhrinayaa yafcaluun sankuu ka akhrinayaa macallinku inuu ka jaraan loo baahan yahay waa qiraa'a qaldan yafcaluun waa in afka laga akhriyaa qur'aanka sanka laga akhrinayaa oo meel aan qunno ahayn qunnadii la akhrinayaa dee waa qiraa'a qaldan qira'a qaldan weeye muduuddoo dhan dadka qaar baa akhriya inay sanka ka akhriyaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sanku ka akhrinayaan hadii laysa biqira'a in la garaaco istaahilaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin afka waa inuu ka akhriyaa waa inaanu sanka ka akhrin ragga taraawiixaad tujiya laga duubay waxaa ka mid a qaar qur'aankii sanka ka akhrinaya inankii markuu arko qiraa'adan in la duubay oo marka ay tahay qiraa'o duuban waxaa laga yaabaa yacni bisikari sinni inuu u qaato qiraa'o wanaagsan inay tahay oo qiraa'o saxan uu qaato dee mana aha waa in qiraa'adii markaa la saxaa marka ragga ahlu tajwiidka ah ee qiraa'ada saxane wanaagsan akhrinaya waa in markaa raggaasi la yidhahdo dhegaysta cid walba iska dhegaysta waa inaan la odhan yacni meeshay isku taagayaan iyo meesha ay ka bilaabayaan haddii zaman badan uu dhegaysto wuxuu la qabsanayaa yacni inuu saasoo kale isugu taago ta kale xuruuftan meesha ku taalla ee waqfiga ibtidaaga loogu talagalay baa lagu tababarayaa kaa isku taag kaa ha isku taagin waa inaad saa ku waddaa weliba namad kaliyana waa in lagu wada socdaa oo waxa weeye madadka jaa'iska ah in waxa weeye markaa kii la doono in waxa weeye la jiido kii la doonona la gaabiyo dee waa qalad wallafdu fii nadiirihi ka milihi yacni lafdigu ka la midka ah wuxuu ku sugan yahay yacni isagoo kale ayuu ahaaday oo bimacnaa isku sibaa markaa loo marayaa waa in ariiqa waaxida uu ku wada socdaa haddii waxa weeye maddulcaaridi sukuunu isku taagayo oo uu dheeraynayo waa inuu mawdic kastoo isku taago lagu tababara inuu saa u dheereeyo laakiin mar afar xaraku ka dhigaya marna lix xaraku ka dhigaya marna waxa weeye laba xaraku ka dhigaya fii qira'a waaxida dee qira'adu mutanaasib ma aha waa inay ku socotaa namad keliya yacni namad keliya iyo ariiqa waaxida waa inay ku socotaa taa ku saabsan e, qunnada mawdic aan qunno ahayn in la quneeyo aad iyo aad waa in looga taxadiraa aad laysaga jiraa marka muduudday aad u badan tahay marka aad iyo aad waa in laga taxadiraa dad fara badan baa dhacda inay qur'aanka sanka ka akhrinayaan qur'aanka sanka laga akhrinayaa dee waa qaladoo xarafkii qunnada lahaa mooyaane meel kale markaa in qunno laga soo saaro qunno la akhriyaa waa qalad mududay aada u badan tahay aad iyo aad bay u badan tahay marka qiraa'adoodu sida kala fiican tahay oo aafada ku dhacday ay tahay inay qur'aanka sanka ka akhrinayaan baa jiraa sanka haddaad marka isxidho xataa isqabato xarafku xuruufulqunna haddaanu ahayn oo meel qunna aynay jirin waa inaad caadi u akhrin kartaa aad caadi u soo saari kartaa ibukasaka haddaad qabato jaa'a iyo jaa'a isku si baa loogu dhawaaqayaa laakiin jaa'a sanka aad ka akhrido waa qalad yacani waxa weeye sankaa waa in la kaantaroolaa marka nuunka iyo miimka markaad soo marto isagu soo bixi maayaanoo xoogaa naqsaa ku dhacaya waayo xaraf kastoo miima ah ama nuun ah qadar yaroo qunna ah baa iskaga jira haddii laakiin waxa weeye uu shadmo dee qunnadii waa soo daahiraysaa qunno weyn bay noqonaysa laakiin xuruuftii kale si caadiya ah loo soo saaraya iyadoo sanku xidhan yahay qofku ayuu markaa soo saaraya si caadiya u soo saaraya waxaa loo jeedo nooc tababara yacani qur'aan inaan lagu akhrin karayn iyadoo sanka la yshayo waa la garanaya xuruufta qunnada markaana joogin nakhaska isku xidh iyadoo nakhaskaagu xidhan yahoo nakhasku aanu shaqaynayn oo sanka ka soo baxayn waa in yacni lagaga dhawaaqa afka afkaa la rabaa in laga akhriyo maxamuud khaliil xusari beri buu yimi raximahullah llah muqdisho uu yimi markuu yimi aad wuxuu la yaabay dhallinyaradan qur'aanka sanka ka akhrinaya waa maxay taqliid baa ku sugantii waxbaa qallidanaysaan qur-aanka qira'adiisa hagaajiya waxba has qallidanineen ta kale waa maxay inamadan qur-aanka sanka ka akhrinaya sanka in laga akhriyo qur'aanka maaha buuhi waa in qur'aanka afka laga akhriyaa sanka xarafkii ka soo baxayay xaraf aan ahayn waa inaan laga soo bixin ta noocaasoo kalea waa in layska jiraa marka waxaan idinku boorrinayaa dee inaad qur'aanka qiraa'adiisa ku dadaashaan oo aad saxataan oo inaad sii saxdaan aad ku tala gashaan oo markaa ardayda ka dhegaysanaysaan aad ku tala gashaan inaad marka ihtimaamkiina siisaan wadaad beri malcaamad hayay ayaa wuxuu samayn jiraa la yidhi isagoo ardayda qur'aankii ka dhagaysanaya ayuu odhan jiray saddex marka wada baxa adna ka bax adna ka bax adna ka bax markaa saddexdii oo socda ayaa laga yaaba mobil intuu ku soo dhaco inuu mobilka markaa ku hadlo yagana joojiya ma yidhaahdeen waxaanu leeyahay saddexdaba de waa u wada saxaya hadhow waxaa leeya waa laga baxay bilaahi calaykum markaa muxuu dhigay ardaygii waxa weeye qaarkood waa boodayaan meelaha qaarkood baa laga yaabaa inaanu garanayn macalinka waa kan mashquulee mobilka ku jeestay waxaa laga yaabaa aayaadka qaarkood inuu ka boodo waxaa laga yaabaa qalad inuu akhriyey aanu macalinka ogeyn taasi waxay sheegaysaa ihtimaam la'aan ayay sheegaysa ta noocaas oo keliyi dee in lagu dambaabay uga dhowdahay in ajar lagu helo ardaygiina qur-aan markaa lama barayo saxan ee waxaa la barayaa wax jajaban hadhow aan ma garanayo waxaa laga yaabaa siniin diwaal inuu malcaamadii ku jiro war ardaygii waxba waa isu keeni laayahe maxaa ku dhacay marka waxa weeye ta noocaasoo kale waa inaad looga taxadiraa mid mid waa in looga dhagaystaa qisay soo naqliyaan ay yidhaahdaan wadaad ay sheegaan wadaadadii qarniyadii dhexe ah ayaa waxay yidhaahdeen labaiyo soddon qof buu marka wada dhagaysan jiray isagoo qof walba u saxaya dee ma suuroobi kartaa labaiyo soddon qofba markuu wada akhrinaya markaasuu qof walba qaladkiisa u saxaya qof walbana la socdaa halkuu akhrinayo iyo siday tahay maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfih ruuxu qalbi quruu leeyahay labiyo soddonka mawdicee kala duwane la akhrinaayo sida ula wada socon karaa u wada isticaabi karaa u wada koobi karaa mid walbana u sixi karaa waxyaalaha kharaa'ibtee markaysaga taraajimta qaarkood lagu sheegay ka mid tahay waa arrin ghariib ah marka calaa kulli xaal waa in ihtimaam la siiyaa waana in qiraa'ada in la saxo lagu dadaalaa ardaygu wakhtiyada markaa qalad uu yeesho oo laxni uu meel u soo qaybay kuma fillo keliya meesha marka inaad yacni markan u saxdo waa inaad darsiga ugu celisaa oo tidhahdaa markaa qayb qaladkanna marka in badan buu ku celcelinayey mar iyo laba iyo saddex iyo toban toonna kagama tegayo kagama guurayo qaladkani wuxuu u baahan yahay afartan goor intay ugu yartay inuu ku celiyo sida saxan waa in la yidhaahdaa arbaciina marra waxaad ugu dhawaaqdaa sida saxan ugu dhawaaq markaasaa waxaa dhici karta inay isbeddesho haddii kale ou dhowr goor ku dhawaaqo markan majliska waa kuu saxmay laakiin maxaa dhacaysa hadhow daakiradii markay wax ilowdo wuxuu ku soo celinayay labaatan goor ama wax ka badan buu sidan ku soo celinayay dhowr goor baa tii ku celi saddex afar goor buu ku celiyey oo sidii saxda ahayd ugu dhawaaqay waad ka socodsiisay dibna ugamaad sheeggaraynoo berri maad eegin qaladka inuu weli jira iyo in kale maad eegin hadhow markuu ilaawo sidii qaladka ahayd ayuunbaa soo hadhaysa oo ilowshiyaha sidii markaa cusbayd ee inta yar uu ku celiyey uu ilaawayaa waxayna sugnaanaysaa qaladkii inuu sugnaado uu saabit noqdo ardaygii oo qur'aankii ka jaban yahay oo intaas oo meelood darsi walba qaldaya hadhow marka la arko ceeb waxay ku tahay macallinka laftiisii macallinku haddaanu qur'aanka ardayda u saxaynin oo qur'aan saxan baraynin oo laxni miidhan inankii akhrinaayo muxuu lacagta ku qaadanayey marka waxa weeye waa in markaa la yidhaahdaa wakhti badan ku celceli waa in marka waxa weye wakhtiga badan inta la fadhiisiyo uu ku